الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqol iyo siddeetan iyo shanaad boqol siddeetan iyo shan ee ka mid a min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala intayna cashirka guda gelin waraaq baa halkan taal saa-iilba wuxuu leeyay xadiidkii ibni cabaas ee salaatu alkhowfi ragca ahaabaad ood ballan qaad inaad ka hadashaadan ka hadlin buu leh Eh, almuhim eh, kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu sheegay oo ficlan in hadda ka hor ka hadla baa laga yaaba laakin waa ilmaamay xaal imaanan tilmaamin yaa nasaa-i baan kaga hadlay cafwan marka eh, qasriga salaada gaabinteeda dhowr qaab baa shareecadu u tilmaanta wإida darabtum fi اlarضi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min الصلاة in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu ina اlkaafiriina kaanuu lakum caduwa mubiina qasriga marka salaada la sheegay laba way biijmaaci ahli اlcilm qasru cadadin wa qasru arkaan labadaasuu noqdaa qasru cadadin wa qasru arkaan in salaaddii tiradeedii ragcadaheedii la yareeyo la gaabiyo iyo iyadoon ragcadaheeda la gaabinoo siday yihiin arkaantii la ururiyo oo laysdhexgeliyo marka qasru arkaan qasru kayfiyana waa la yidhaahdaa qasru cadadna waa in tiradii la gooyo mar hadday sidaa tahay salaaddii hadday safarna kugu qabato khawfna jiro waxaa gelaya qasru cadadin wa qasru arkaan waa fahanteen baan u malay idinkoo musaafiriina oo mujaahidiinoo baxay matalan oo ahalkiinna ka tagoo duulay musaafir baa tahay xagganna cabsi iyo khowf baad la kulmi oo gaalada is haysaa waxaa kulma marka alkhawfu waasafar mar haddii alkhawf wasafar ay kulmaan cabsi iyo socdaal salaaddii waxaa gelaya qasru cadadin lلsafari wa qasru arkaanin lilkhawf tiradii salaaddu waa yaraanoo wa isdhimi oo salaaddii afarayda ahayd laba isu bedeli arkaantii la faahfaahinhayey ee qur-aankii la dheeraynayey ee lays lagu daahayayna waa la su ururinayaa qasru cadadin wa qasru arkaan baa gelay haddii safar keligii uu yahay oo khoof jirina salaadda waxaa gala qasru cadadin faqad qasru cadadin faqad baa gala haddii khoof keligii jiro khawf keligii baa jira u fiirsada hadda waa goormo marka waa marka adoo gurigii joo lagu galo madiina lagugu weeraray gaaladii baaba soo duushay dhulkaaynu deganayn bay noogu timid xadar baynu nahay markaas waa naginahay waa la yahay idan safar ma jiro khawf baa jira marka salaadda waxaa gelaya qasru qasru arkaan qasru cadadin safar baa iskale qasru arkaanna waxaa iskale khawf hadday kulmaanna salaaddii waxaa wada gelaya qasru cadadin wa qasru arkaan horta saddexa u kala fahma aayaddii suuraة nisa wإida darabtum fi اlarضi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min الصalaaة qasriga ay sheegayso waa qasru arkaanin laa qasru cadadin qasarka cadadka salaatu safar sunnada lagu caddeey midkan ay ka hadlaysa aayaddu sida raajixa calى khilaafin cinda ahli الtafsiir hadda ku sii daahi maaya waa qasru arkaan walidaalika shardiga saasaa loo keenay waa kii isweydiiyeen yacla bnu umaya iyo sayidina cumar nabigana ay marka dambe ku celiyeen iisoo noqo marka waa yahay salaadii hadday ku kulmaan cabsi iyo safar baa ku kulmay qasru cadadin wa qasru arkaanin baa gelaya lilkhawfi waasafari ragcadda waxaa ogu yara marka ruuxa muslimka ee musaafirka ee cabsidu ay hayso waajiba ku ah salaadihii shanta ahaa maxay tahay jamaaca min asalaf oo ibn cabbaas ka mid yahay ardaydiisa qaybo ka ah, waxay ku tageen inay ragca waaxida tahay ragcatun waaxida lanna waxaa kulmay alkhawfu wasafaru baa kulmay wixii ka dheeraada waa sunno oo maxaad ka wadaan ragcadda imaamka lala tukanaya keliya ayaa waajib ka ah salaatu safi ragcataani wa fi اlkhawfi ragcatun hal ragcad baa waajiba ibn cabaas iyo jamaaca min asalaf baa qabta marka ragaa ibnu cabaas uu sheegay damacana ay ku raaceen axaadiita qaarkoodna ka muuqata ijmaac ka hor imanaya ma jiro ijmac ka hor imanaya ma jiro laakiin jumhuur ahlilcilmi min asaxaabati wataabiciin waxay qabaan salaat اlkhawf waxay la mid tahay salaadihii caadigeed la mid tahay haddii cabsi keligeed ay kugu qabato gurigaada lagugu galo arkaantun baad isku ururin mooyeene tiradii waxba laga dhimi mahayo haddii safar iyo khawf israacaanna salaat اlkhawfna waa la tukan tiradina waa isdhimaysaa lisafar haddii safar keligii ay kugu qabato salaadiina waa la gaabina tiradii waxaan isdhimaynin arkaanta iyo umaanida iyo sifaadka waan isbedelaynin tafsiilka horen idiin hormariye muqadimada ahaa ayay jumhuur ah salaf u badan yihiin ra'yiga ibnu cabbaasna jamaaca min asalaf baa ku tagtay axmed baa fatwoon jiro riwaaya canhu ah isxaaq ibnu raawiyaa fatwado riwaaya canhu ah riwaayad kalena waa jiraan marka haddii baa la yidhi mar haddii salaadu ay ay iltixaam gaadho oo gacmaha la isula tago say kuu qabataan loo tukan oo ragcad iskaba daaya wixii markaa niyadaada ku soo dhacon baad tukanaysa la yidhi yacni khoofku waa ka duwan yahay howlaha kale bimacnaa waxaa uun la imanaysaa alaxwatu lisalaati walablagu fi lxiraasa xalaynu soo hormarinay ra'yigaa marka ra'yi jiro weeye laakiin tafsiilka un iska ogaada mana anugu arka inay raajax tahay in ra'yiga ibn cabaas ad u ololeysaa ra'yi aba jira inuu yahay isku ogaada uun oo salafku qabaan xadiidna ku yimid laakiin axaadiid mucaarido carrakaaa meesha joogta ninka ku dhaqma la qabsan maayo waa khilaaf saa'iqa ninka xagga jumhuurta u biyo shubana weligiinba jumhuur baad haydeeno culays ma ninka xabriga daba istaagana hadday jamaaca daba istaagtay xadiidna waa haystaa xadiidna waa haysta xadiidkuna ta'wiil baa gelaya oo khilaaf badan baa ku jira nasaa-i baynu ku faahfaahinay intaasaan kaga tegaya kitaabu اljumca jumcada buu kitaab yahay aljumca waa magac islaami ah magac islaami ah idaa nuudiya lisalaati min ywm اljumca waa magac islaamku bixiyey carab horaan maysan aqoonin ywm اlcaruubay odhan jireen jumcaha waxay u yaqaaneen ywm اlcaruuba aljumca waa magac islaami ah oo nabigu bixiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisu ku sheegay weeye axkaam badan buu sida uu marka muslim ku wado unbaynu u daba soconaynaa waxba ka hormari mayno asagu u tartiibiyo unbaynu ola soconaynaa wuxuu ku bilaabi doonaa qabayskeedii maxaa yeele xukumka jumcadu waa iska wuxuu leeyahay macluum min addiini bidaruura axad walbaa ka dharagsan oo yaqaan oo muslim ah jumcadu inay waajib ku tahay muslimiinta hordhac ahaan laba shardi keliya ayaa wax daliil leh sababa wujuubi اljumca laba shardi keliya wixii kaloo dhan waa wadaadday ijtihaadkood laba shardi ayaa kitaabka ilaahay iyo sunnadu ay caddaysay in sharطun liwujuubi اljumucati cala اlmuslimiin shardiga koobaad waa in jamaaca lagu tukado oo koox jamaaca la hela raxan tuduc la helo tucub la helo waa in jamaaca la helo le'anno jumcadu ma asaxdo bilaa jamaacatin duhur iyo casar iyo cishi iyo maqhrib iyo subax iyo salaadaha kaleoo dhan waxay kaa asaxahayaan keliga baa tukan kara laakiin salaatljumuca waxaa loo shardiyaa jamaaco jamaaco iyo kulanna waxaa ogu yar laba iyo wixii ka badan hal imaam iyo ma'muum ka dhegaysta haddii la helo jumco way asaxaysaa cala araajix min xayu اladila laba wadaad iyo imaam u khudbeeyo kor istaago oo ilaahay ka cabsada yidhaa la helo waa dhag wey iyada laftirkeedu shardiga koowaad waa alijtimaacu waاljamaacatu shardiga labaad waa in la negi yahay aliqaamatu dad negi oo meel degan waa inaynu nahay markay jumcayna qabanayso ree reeguuraa waa inaynan ahayn reeguuraa meeshuu roobka ka da-aba daruurta hoos orda oo xaynta la ordoo yaaciya oo marna xaba war noqda marna <laughs> maalmo meel jooga waa inaan la noqon labadaa shardi keliya daliil leh tiro intaa alle eg la gaadhsiiyo an afartan konton hawlihii wadaaduhu sheegeen laa daliila lahu daliil ma laha waa inay mustawiniin yihiin meesha aysan ka dhaqaaqaynin laa shitaan walaa kada walaa kada waa iska sheeka baralay daliil ma laha wadaad dadaalay ijtihaadkii nabiy llaahi maxamed saxaabadiisu tukan jireen ree tuulayna ahaayeen xawaalida dalxulayfa ceelasha makiya u dhexeeya madiine ee makacdada ahaa makacda waxayna dhigdhijiso garan dadkii makacda la odhan jiray reetuuleedka ahaa ee ceelasha iyo meelaha hilooyinka iyo deganaa ee qoraxeed iyo jilaal iyo guba halkaa iska joogi jiray ee beeralayda ahaa jumcada laga rabaa iyadoo sidaa tahay sanadkii inay daldashaan oy diga badashaan waa laga yaabaa waad ogtihiin sooma sanadkii in meeshii meelaan ka dheerayn u aag badashaan iyagoo weli makacda ah dadka noocaasoo jumca ku waajibaysa reemiyi reeguuraa waa inaadan ahayn jamacana waa loo shardiyaa maxaa kaloo loo shardiyaa aliqaamatu qolyahan qaxootiga fadhiya soddon sano kaa kuma ifo iisoo sheega tii galmage dhagaxa leeyihi xagaradheer waxay ku leeyihiin jumc manuguma waajib mustawiniin ma nihin niyat rujuuc baan qabnaa waa jiin malagii galay niyat rujuuc waad fahanteen jumco ka ku waajibtay bay kas oga tagahayaan dowla islaam haddii la helo beerka laga xashirla kulligood intii biyo cusbaa la waraabiyo oo biitii la caydhiyo iyo markay carabku iwanduhu bannaanka yimaad yaa la karbaashi lahaa inaad fahanteen baan u malaynaya adduunkani anigii rujuuc qaban miyaa jira nima goobku ku dhashay inuu iskaga noqdo iska aan iska jeclayn miyaa jira waxaas waa sheeke berley wey saaday saxaabadu madiina u yimaadeen oo ilaahay jumcadii waajib yeeli waa tukadeen kulligoodna waxaa niyada kaga jirta ilaahay hadduu nasri keeno aad dhulkiinna iskaga laabataan ilaa rabbi u diidoo le muhaajir ma laaban karo ansaar iyo muhaajiriinba waa la wada tukan jiray ceelashaa lagu tukan jiray cumar baa amri jiray sayidina cumar cabdicasiis baa amri jiray jumcada la fudaysanhayo dheeleel looga teghayo iyo shuruudan aan aan maa anzallahu biha min sultaan la iska ilaaliyo xanafiya ugu dhib badnada waxay dhahen waa in la helo amiir iyo qaadi meeshu waa inay leedahay yani qaadi wax kale xukuma iyo nin tuulada mas-uul ka ah oo jiif ah meeqa jiif baa idiin joogta xeryaha mee adiba mushaaatoo fadhida oo annaga nala soo su-aalahana weydiyo naftan oo keen imise qaadi baa joogta tuulo walba qaadi baa jooga laba hadday afar ka soo hadlaysa mid gaaladu ay keensantay iyo mid islaana jooga meel walba tuulo walbana boonis iyo maxaa taagan iyo madax baa joogta tuulo aan amiir lahayn xaggaad ku aragteen aan guddoomiye degmo lahayn wadaad xoogow waraaqahan hoo qoro haweenkii inoo xaqliya usan joogin oo xanafida ugu badnayd waxay sheegaanna deliil ma laha waa ikhtiyaarkooda war jeebkooda wey lanna shardigu waa xugum sharcia ah oo wadcia ah, yaxtaaju ilaa eesh ilaa daliil ninkii waxaan daliil lahayn ummadda diin ooga dhigana waa musharic bira'yihi waqad yakfuru min bacdi اlwujuh iska ilaaliya am lahum shurakaau sharcu lahum min addiini ma lam yadan bihi illaah qolyaha marka shaaficiyana ay ku haya ummadda lagooya xeryaha waa in laga xoreeyo dowladda lala hoostago tago qaadiga fadhiya awraha diimiyada gaaris fadhiya la kaashado waa in beerka laga xashayo kulligood doobley lagu shubay iyo kismaayo laga shubo shuqulxumay meesha la fadhiyaan marka horeba sorogoys bay ahaayeen haddana jumca la'aan bayna dhigeen waad baan u malay markaan meelaheeda gaadhaan insha allah baraarujin doona xadaثna yaحya بن yaحya التmيم ومحمد بن رمح بن المهاaجر قال أخبرنا الليث بن سعد وxadaثna qتيبة قال xadaثna الليث عن نافع عن cabd اللaahi بن cمر قال samictu رasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم يquuل rasuulka ilah labaan maqlay إida أraada أxaduكم midkiin hadduu doono an yأtiya الجumucaةa salaada jumcada inuu yimaado falyاغtasil ha qabaysto xadaثna qتaybaة بن سacيidi xadaثna leyث yعni بن سacيid xa وxadaثna بن ruux mxamedki aad soo martayna horowe أhbarna leyث بن sacd بن shaab الزهري can cabdالlahi bni cabdالlahi bni cumar can cabdالlaahi bni cumara cabdulahi bni cabdulahi bni cumar baa mutaabacaynaya naaficdii horeed soo marteen ibnu shahaabna leyt buu mutaabacaynaya riwaayad dariiqi horeed soo marayseen can rasuuli lah sal ly slam annahu qaala nabigu wuxuu yidhi wahwa qaa'imun cala lmimbar asagoo mimbarka saaran buu suban ummadda wuxuu ku yidhi man jaءa minkum اljumuca jumcada ninkii doonaya inuu yimaado ma aha ninkii yimid haddawaaba jooga lagama hadlaayo man araada اlityaana wاlmaja ila اljumca wey in badan bani soo maray hawshaa qaabka waxa looga jeeda man jaءa minkum اljumca jumcada ninkii doonaya inuu yimaado ka soo qayb galo falyaktasil ha qabaysto waxbaan ka booda wixii kaa maqan dadka ka raadso aniga ninkaan ila soconina iskaga kaca fadhiga man idaa araadda waan soo akhriyey xaggee jirteen waa niman wada xawilin hadiseen dhahaaya man jaaءa minkum اljumca ninkii jumcada yimaada falyaktasila qabaysta idan man jaaءa la yidhi idaa araada axadukumna waa la yidhi rag iyo dumar inaan la kala qaadaynin mantaasi shariyada ah, rag iyo dumarba waa laga rabaa rag iyo dumarba ninkii doonayo inuu jamaacada yimaado jumcada ka qayb galo inuu qabaystaa laga rabaa ima wujuuban calaa ra'yin aw istixbaaban calaa ra'yin aakhar waxaana cadaystay rag iyo dumarba in ay u taallo xukumka u yaalla riwaayada ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo abu cawaana min xadiid ibni cumar huna waxay iyagu wariyeen man ata aljumucata min alrijaali wاnnisaai falyaqtasil man أtى الجumucaةa min الrijaali والnisaaءi falyaktasil ninkii doonaya inuu jumcada ka soo qaybgalo lab iyo dhadigba waa inuu qabaysto riwaayo kaloo xadiidku uu leeya wman lam yأtiha falaysa calayhi غuslu ninkaan jumca soo aadayna qabays waajib kuma ah ama ka lagama rabo ضacfi baa riwaayada dambe ku jira ama toora iyadu waa صaxiixa waxadaana mxamed bn rmxin markaan bal israacin oo dhammaynaan tilmaamayna wixii ku jira xadana mxamed raafic alqushayri naysaburi xadaana cabdrazaq ahbarna bn juraj cabdlmlk ahbarna bn shaab muxamed can salim wacabdlaahi ibnay cabdilaahi bni cumar salim iyo cabdulaahi ilma cabdulaahi bni cumar ahaa can ibni cumara riwaayadan dambe waxay isku qabatay labadii dariiqii soo kala go'naa ee lasoo kala saaray ibnu shaabin naafic ay soo kala qaadeen baytan dambe marka ibnu juraj can ibni shaab isku qabanaysaa can ibni cumar radi allahu tacala anhu can nabi sal slam bimilihi ay bimili xadiid الsaabiq xadiidka hore soo marteen oo kale ee min ariiqi ahaa min ariiqi leyt can ibni shahaab iyo min ariiqi leyt can naafic ahaa ayb وxadثnي xrmلة بن يحيى التuجيب المصري أخبرني مهب cabdاللahi أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب الزهري عن سالم بن cabdاللahi عن أبيه قال سمعت رsuل اه صل سلم يقول فذakra bmilihi ninka sheega marka adda waa yunus ba hadda sanadka ku soo kordhay وxadثnي xrmلة بن يحيى أخبرنا بن وهب cabdالله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب الزهري xadثnي سالم بن cabdالله بن cمر عن أbي cabdالله بن cمر أنa cمرa أمير الmؤمiنiin ba hadda soo galay meesha أن cمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه bayna xili huwa يkhطب الناas ummadda u khudbaynayo yوم الجuمcaةi maalin جuمcaha dakhala rajulu nin baa soo galo min asxaabi rasuulilaahi ka mid ah waa cumaan bn cafaan riwaayad damba cadayn doonta fanaadaahu cumar cumaroo mimbarka saaranoo khudbaynayaa la hadlay cumaan markaasu cumar wuxuu yidhi ayu saacatin haadi waa xilligay xilligaad socoto faqaala wuxuu yidhi marka cumaan innii shuqiltu اlyawma maanta waa lay mashquuliyey falam anqalib maanan kasooma soo godomin ooma soo noqonin ilaa ahli reerkii iyo ilaan aadaankii maqlayba sadanu suuqa oga soo laabtayn guriga soo galayba aadaankii jumcadan maqlay falam asid kama kordhinoo kama gaadhin buui calaa an tawada'tu inaan weysaystayn wax kale waan ka gaari waayo qaala cumar wuxuu idhi walwuduua aydan haddana ma weysuun baad ku gaabsatay ma isku dartay inaad soo dahday ood jumcadii ka soo dahday ood ku soo gashay iyo anoo mimbarka saaran iyo qabays la'aanood weysuun ku gaabsatay waqad calimta weliba adoo og oo ka warqaba anna rasul la sl l slam kaana ya'muru bilqusli ummadda inuu fari jiray inay qabaystaan maalinka jumcada wa fii riwaayati axmada min xadiii abu hurayrat qisadan ku saabsan awalam tasmacuu anna rasuul اllahi sl l slam yaquul idaa raaxa axadukum ila ljumcati falyaqtasil midkiin hadduu jumcada soo aaday ha soo qabayso nabigole miyaydan maqal maxaad taa cudmaan u yeelaysa xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandli ahbarana wliid bn muslim can ilawsa cabdالraxman qaala xadaanii yaxya bn kaثiir الطa'i xadaanii abu slm cabdالraxman xadaanii abu hurayra qaala baynama xili qisadaa hore marka min xadiiث cabdlah bni cumar bay oo can abihi cumar haddana waa abu hurayra can cumar baynamaa xili cumar bn khaaab radi allahu tacala yakhطb الnaas ummadda uu khudbaynayo yowma اljumcati maalin jumca ah idakhala cumaan bni cafaan baa soo galay fa carada bihi waxaa sarbeebay oo yar qallacay cumaru cumar baa ku goday wey ayb oo u goday fa wuxuu yidhi markaad ruux hadalka u sarbeebto ama u duurxusho carada bihi lam yusarix wey waa sarbeeb ama u duurxulid waxa la yidhaahdo fa wuxuu uhi baalu rijaal rag xaalkood muxuu yahay ragoo dhan looma jeedo ninka hadda soo gala loo socdaa maa baalu rijaan ragga xaalkood muxuu yahe ta'akharuuna dib marahayo weli aan masaajidka soo gelaynin bacda nidaa'i aadaankii koobaad markuu dhacay hal aadaan baynu jumcada le xilliga saydina cumar iyo abubakar iyo cumaan khilaafadiisi qayb ka mida faqaala wuxuu idhi cumaan wuu gartay in loo jeeda isaga yaa amiira almu'miniin maa zidtu kamaba kordhinoo wakhti kale ma helin buuhi xiina samictu nidaa'a markaan aadaanka maqlay an tawada'tu inaan weyse qaato aqbaltu masaajidka aan ku soo orday faqaala cumar wuxuu walwuduu aydan ay wakhtasarta caalo wuduu aydan weysun baad dan ku gaabsatay laba cudur baad isku darsatay adoon soo qabaysan iyo soo dahay alam tasmacu miyaadan miyaadan maqan rasul sal slam yaquul asagoo leh idaa jaa axadukum ila aljumcati falyaqtasil midkiin hadduu jumcada soo aadayo ha qabaysto xadiikan dambana ba aan raacina qabayska weli la socdaane <clears throat> baabu wujuubi aniga baabbaa ii dhigan ma aqaan inuu idin dhiganaya baabu wujuubi gusli اljumcati calى kuli baaliqi min الrijaali wa bayaani maa umiruu bihi wuxuu baab yahay jumcada qabaysku inuu waajib ku yahay calaa kuli baaliqin ruux kastoo qaangaara oo min arijaali labka ragga ka mida wa bayaani maa umiruu bihi in la caday wixii la faray ragga xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu calى maliki can safwan bn sulaym can caطا bn yasaar can abi saciidin اlkhudriy ana rasul sl slam qaal alguslu qabaysku ywma اljumcati maalinka jumcada waajibun waa laazim calى kuli muxtalimin calى kuli baaliqin muxtalimku waa albaaliq calى kuli muxtalimin mid kastoo qaangaadh ah ayay qabayska jumcada uu waajib ku yahay waajib baa la isticmaalay waajibun calى oo weliba calaa lagusii dabadhigay lafdiga bukhaari asagu wuxuu ahaa waajibun calaa kulli muslimin waan yastanna waan yamasa iiban in wajad lafdiga bukhaari waa sidaa waajibun calaa kulli muslimin meesha hadda aad maraysaan waajibun calaa kulli muxtalimin waana imaan doontaa riwaaya macnahaasoo kalea cinda muslim way iman doontaa waajibun calaa kulli muslim waan yastanna waan yamasa iiban in wajad inuu rumaydana waa waajib inuu qabaystana waa waajib inuu barfuun iyo cadar iyo wuxuun udgahaya isoo mariyana waa waajib hadduu ruuxu heli karo xadiidku sidaasuu ah waxadaثna haarun bn saciid alayliy وaxmed bn ciisa qaala xadaثna bn wahb bn cabdالlah أhbarna camr bn xaariث almisri can cubayd الlaahi bn abi jacfar almisri أna muxamed bna jacfar bna zubayr raggaa hore dhan waa misriyiin wey haarun iyo saciid iyo axmed bn ciisa iyo cabdulahi bni wahab ibni camr bn xaari iyo wadaadka cubaydillah kulli waa masaari intan dambena waa madaniyiin hooyadan caaisha ilaa laga gaadhayo marka waa saddex iyo afar miya afar wadaad iyo saddex baa loo kala jabsaday anna muxamed bnu jacb bnu zubayr xadaahu wuxuu u sheegay odaygaa cubaydillaahi u sheegay oga tabiyey can curwat bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha annahaa qaalad hooyadan inay tidhi kaana annaasu dadka muslimiintu waxay ahaayeen yantaabuuna aljumucata jumcaday uga ka soo qasti intiyaabku waa alqasdu aw اlityaan labadaa macno way ku yimaadaa kaanuu yantaabuuna اljumcata jumcaday u soo qasti jireen ama soo jireen min manaasilihim guryahooday ka soo jireen min alcawaali xaafadaha sarsaray kasoo jamcu caaliya cawaalida qaarkood innaga soo maray waxaanu ku soo maray xageenu ku soo maray mawaaqiit الsalaa awqaadda salaadda markuu sheekhu soo sharxay muslim baynu ku soo marray iyadoo faahfaahsan xaafadaha qaarkood an kilomitr toban qaybaa jiray xawaalada qaarkeed qaybaa aad u fogfoga oo ruuxa doonaya inuu jumcada ka qayb galo inuu soo jarmada mooye jumcada uusan sibcan oga soo gaadhayn qaybaa fogfoga halkaasay ka soo aadi jireen bawyadanku jira jumcada yantaabuuna aljumcata jumcadaay oga soo qasti jireen ama ka soo aadi jireen min manaasilihim guryahooda gudahooda fogfog oo meel cawaali cawaalida ka tirsan yani waa xaafadaha fogfog waa tuulooyinkii u dhawaa madiino madiino wanaga soo sheegnay sida magaalooyinka hadda isku dhegane wadooyinka leh ee xaafad xaafadda ma ahayn beelbeel baa loo kala deganaa ree hebeloo kale gooni u degahayaan ree hebeloo kalena gooni xaafadda dhul dhan baa udhexeeyo cidlaa beeraa baa udhexeeyo bahaloo kugu cunahayaa aad bay u kala fogeed magaaladu marka fayaatuuna waxay ku iman jireen jumcada ku soo aadi jireen fi lcabaa'i bustooyin alcaba waa jamcu cabaa'atin cabaayadna waa la yidhahdaa dharkan waaweyn hadda dumarku cabaayadda dhaana isku gambiyeen someed arag dhar lamidaho waaweyn oo qamiisyo waaweyn culus bay soo xidhan jireen weye qamiiskan hadday qolyahan reexijaasku caniidka dhahaan someed araga qallafsan ee xilliga qababa ay xidhaan ee busta ahaanta waxay ku iman jireen dhar lama hayso wuxuu hela haddee ninbaa ku beerta iska wato dhar buu yahay ninbaa busta iska wata fil filcabaa'i ay fil cabaa'ati waa bustaha weyn ama qarfaanka ah idan meel fogna waad ka iman xijaasna way kulushahay dharkaad qabtana waa dhar lagu dhiido oo culus oo kulul wayusiibuhum lgubaaru habaas iyo leexa iyo boodhna waa asiibi jiray fatahruju minhum waxaa ka soo bixi jirtay alriixu sinjiir aan wanaagsanayn nin meel sare ka soo lugeeyey oo soo dhididay oo habaasii e, boodh soo qabtay dhar kulul oo culusna qaba waxaa weeye markaas waa dhididahayaa ruuxu fa ataa rasuul allah rasuulka ilaahi waxaa u yimid insaanu minhum reer cawaalidii bustayaasha qaba ama soo lugii soo daalay insaan kamida u yimid wahwa cindi nabiga ila jooga markaasuu nabigu wuxuu dareemay sinjiidhi iyo markaa xuruufti aan wanaagsanayn faqaala rasul rasuulka ilaahi wuxuu yidhi low annakum taahartum liyowmikum haada low annakum taahartum soo ma wanaagsanaan lahayn aw tahaaro qaadataan u soo qabaysataan ay ikhtasaltum bay ka dhigan tahay liyowmikum haada maalinkiinan maanta ee jumcada maalmaha intaad ka duudaan inaad soo nadiifisaan ood soo qabaysataan ood usoo diyaargarowdaan sooma fiicnaan lahayn riwaayad badan baa ku yimid in saxaabada qaarkood ay jumcada ka soo aadi jireen dulxulayfa waa miiqaadka reer madiina ay ka xarmaan waad aragteen xaggee wey baabuurku markuu ku qaado waxaad tegaysaa xilli dambe an iyo toban kilomitr labaatan kilomitr wey bay saxaabadu ka soo aadi jireen qaybo ka mida qubana waa ka soo aadi jireen oo aad oga fogeed marka ayada masjidka nabi maxamed meelo fog bay ka iman jireen وxadثna محamed بن ربح أخبرna ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرة عفوا يحيى بن سعيد الأنساري wy عن cمر عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى أنها قال waxay tiri hooyadeen كان الناaس dadku waxay ahaayeen أهلa cمل مرقmaal xoogsatay ahaayeen xoogsato أهلa cمل أهلa وظائف mihnad bay ahaayeen dad xirfad ka shaqeeyo oo shaqaystay ahaayeen وalam ykun lahum oomana ahaanin oo maysan lahayn كuفاaة جaمcu كاafin gacanyarayaalshaqaala maysan lahayn wey kufaatun dad oga hoosmara shaqada oga hoosmara beerta ilaalinteedii iyo qodideedii haw maysan lahayn khadam maysan lahayn wey inagoo ogtiin keenna wax yar iskuu hagaaba shaqaala u shaqaynhaya xilli damba isku soo shaqa tagahaya sankaan sankaan taagayna walam yakun lahum ooma ahayn kufaatun dad oo kaga filaada can ilcamali oga hoosmara hawsha jamcu kaafin ka qaadin wa qudaatin fakaanuu yakuunu lahum marka waxaa u ahaan jiray tafalun sinjiid tafalku waa ruuxa dhidida ee shaqeeya ee dhididkii markaa uu ka soo suuraya ama markaa uu ka soo laga dareemayo tafalku sidaas wey waa ariix اlkariha ariix alkariha tafalka la yidhaahdaa walyakhrujna tafilaatin sumaydan maqan xadiidkii nabigu calayh الsalaaة wasalaam dumarku guryahooda ku tukadeen habeenkii hadday cishaha ka qaybgelahayaan oo jamacada soo tukanhayaanna ayagoon is-udgunnoon isbarfuuninoon aan uunsanin ha tageen walyakhrujna ila alcishaai tafilaatin ayagoon aan wax uduga lahayn weeye oonsanka lala raacaynin fakaanuu yakuunuuna fakaan cafan fakaanuu yakuunu lahum waxay ahayn kuwa oo laga dareemo tafalun riix marka aan wanaagsanayn faqiila lahum waxaa lagu yidhi nabi ku yidhi wey alayh isalaatu wasalaam low ikhtasaltum ywma اljumca maalinka jumca dad qabaysan lahayd sooma fiicnaan lahayd baabu الطiibi wالsiwaaki ywm اljumca axaadiitu ha israaceen ku saabsan qabayska jumcada wuxuu baab yahay udug in la marsado maalinka jumcada xaggana lasoo rumaydo وxadaثna cmr بن sawاad alcaamiriyu xadaثna cabdالlahi بn whb أhbarana cmr xاariث أna سacيid bn abi hilaalin اlmasriyi o bukaym bn ashaj xadaثaahu waxay u tabiyeen wadaadka camra can abi bakr bn munkadir can camr sulaymin الzurqi can cabdiraxmaan bn abi saciid اlkhudriyi can abi abi abu saciid ana rasul sl slam qaala inuu isuubanoo yidhi غuslu ywm اljumcati waa riwaayada aan laha muslimna uu keeni doona bukhaaritiisaan soo hormarshay غuslu ywm اljumcati maalinka jumcada qabayskeedu calىa kuli muxtalimin axad walboo qaangaadhay saaran tahay iyo wasiwaakun rumayna waa saaran yahay wayamasu min aiibi sidoo kale uu taabanaya xagga udayga iyo barfuunka iyo cadarka wuxuu awoodo maa qadara calayh wuxuu ka awoodo uu karo idan qabiiskii jumcada rumay iyo wixii udugee barfuuna markaad kari karto haddaad weydo wax kale fuuxina iska shido fuuxuna hawdu qaymi badan yahay hawl sahlan ma aha unsigana suma garanaysaan unsig wadaada fuuxi xanjidii beeyada ama maydigii badsoo shidanaysa caafimaad kaluu qabaa maskaxdu u fiican yahay fooxu wadaadii hore marka niman dhakhaatiray ahay haddii koor bahalkaasay isku iman jireen maskaxduu furaa caqliguu kordhiyaa oksijiin buu xataa maskaxda siiyaa intan neef mareenkan oo u roon yahay xataa ninka aad u isticmaala fahmada u korodha hilmaan badan ma yeesho saad moodaysaan hadda waa lagu dagaalamaya baalkii fuxaha biyo laga miiray iyo laga sameeyey asagiiba waa qaali adduunka ilaa ana bukayran buuhi imaamku bukayr ilaa waxaa isku ladhnaa saciid iyo bukayr saciid bn hilaal iyo bukayr baa isku ladhnaa ilaa ana bukayran ninka bukayr la yidhaahdo lam yadkur muusan sheegin cabdaraxmaan muusan sheegin cabdaraxmaan ibn abi saciid sanadka muusan gelin wuxuu ka dhigay weeye can abi bakr bn munkadir can camr sulaym can abi saciid wa qaala fi اiib diibkana wuxuu ka yidhi markuu warinayay walow min طiib اlmarأة wayamusu min الطiibi maa qadara calayhi walow min طiib اlmarأة haweenaydiisii cadarkeedii baa allah ka dhigo iib اlmara iyo iib الrijal waa kala duwana waa inaga soo maray wuxuu kala duwan yahay diib اlmarأة waa maxay waa maa dahara lownuhu wakhafiya riixuhu waa huruud iyo wuxuun mar korka iska oo muuqanaya oon udgaynin looma ogolo dumarka iyagu wax udgahaya gurigooda basumad rabaa inay wax udgoon ku marsadaan markay wadaadkooda la joogto iyo gurigeeda ay joogto hadday kadinka ka degayso bannaanka u baxayso lama ogolo cagsi bay hadda u shaqaynayaan dumarkiinna waa aragteen diracay ku dubaysay si wadaadkooda la joogto markay tiraa suuqaan aadahayaa dhalay isku jabinaysa oo hawlaheen shuqulxumada dumarkii aan ilaahay ka cabsanayn baynu ka hadlay idan walow min diibil mar waa maxay ninkii muslimkee maalinkaa waaye cadarka ragga lagu yaqaano waa maxay cadarka ragga maxaa laisku ogaa waa cadar aan lahayn midab muuqanaya aan lahayn laakiin soo carfaya soo udgaya dumarna maxaa laga rabaa cagsi baa laga rabaa shay aan soo udgaynin laakiin midab leh huruud iyo cusbur iyo waxyaabaha ismarayana ka muuqanay ninka markaa waxaa loo ogolaya maalinka jumcada hadduu kii ragga waayo inuu sida haweenka usoo cadarsado oo uu isoo mariyo cadarkoolle iyo huruud iyo maxaanku raa cusbur isku soo jiido iyo sacfaraan intuu iman lahaa asagoo aan waxba isu soo marinin daruuraa keenaysa wey nabigu suu u adkaynaya hawsha inta adoon wuxuuna issoo iman kii haweenka soo isticmaala wey qaabkaasuu nabigu u adkay xadaana xasan bn cali alxulwaani xadaana rawx bn cubaad alqaysi xadana bn juray cabdilmalik xaawa xadaanii maxamed bn raaficin xadana cabdirazaaq akhbarana bnu jurayjin akhbaranii ibraahim bn maysara can taawus bni kaysaan can ibni cabaasin annahu dakara qowla اnabiy ibni cabaas wuxuu sheegay weedhi suubanaha calayh salaatu wasalaam fi lgusli yowma aljumca ku saabsanayd qabayska maalinka jumcada ah qaala taawus wuxuu ihi faqultu ibn cabaas waxaan ku idhi wayamasu iiban wuxuu ismarinayaa udgoon iyo caraf ow duhna ama subag in kaana cinda ahlihi hadduu reerkiisa agtiisa intaa ka helo oo gurigiisa u yaalo qaala xuu laa aclamahu ma garanayo in nabigu intaa sheegay in kale ma garanayo saxaabada kale baa haddee sheegay oo caddeeyey dhib ma laha وxadana isxaaq ibrahim akhbarana moxamed bakr alsdxa وxadaana haarun bn cabdالlah xadaana ضaxaaq bnu makhlad kilaahuma labadaa wadaadaya maxamed bakar iyo ضaxaaq can ibni jurayjin beedalsna sanadkaad soo maraysanad ibni jurayj ibraahim maysara can taawus can ibni cabaas waad soo marteen waxadana maxamed bn xaatim bn maymuun alsdi xadana bahz bn asad alcami xadana wuhay bnu khalid albahili xadaana cabdullahi bnu طaawus can abi abi طaawus bnu kaysaan can abi hurata radi allahu tacala canhu sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi xaqun calaa kulli muslimin horaan waxaad soo marteen waajibun xaqun calaa kulli muslimin ruux kastoo muslim dushiisa waxaa saaran oo waajib ku ah an yakhtasila inuu maydho fii kulli sabcati ayaamin toddobadii maalmoodba maalin inuu maydho waa qasab waa xaq waxbaan ka booda cafwan xaqun lilaahi ilaahay waxaa u ah calaa kulli muslimin ruux koo muslimka dushiisa uu ku leeyahay oo ilaahay xaqiisa an yakhtasila inuu qabaysto fii kulli sabcati ayaamin yaqsidu ra'sahu wa jasadahu madaxiisuu dhaqahayaa iyo gankiisaba kama tegahayo nabigu xataa wuxuu diidan yahay in mada jirka bas lagu gaabsado madaxa dhaqaysa macal jirka intiisa kale imaam muslim muxuu rabaa maalinkaa la sheega waa jumcaduu xaqu lilaahi calى kuli muslimin an yakhtasila fii kuli sabcati ayaamin toddoba maalmood gudahooda inuu qabaysto maalinka laguu sheegay wuxuu kuhi muslim jumco weeye saa darteed buu xadiidku ugu keenay fii baabi aljumca ugu keenaya ayb idan imaamku waxaa weeye wuxuu kuu tilmaamaya wuxuu dareemayaa riwaayo asagoo aan calaa shardi ahayn baa ku timid in maalinka uu jumcada yahay wuxuu oga tegay ma garanin laakiin waa riwaayo saxiixa ah jiddan waxaynu ku soo marray nasaa'i baynu ku soo marray xaqun lilaahi calى kulli muslimin an yakhtasila fii kulli sabcati ayaamin yaqsidu ra'sahu wa jasadahu wa huwa ywm اljumca aynu ku soo marray wa huwa ywm اljumca kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed ka fiiriya nasaa'i bazaar baasna sidaa ku waranaya bisanadin صaxiixin sagaal kun saddex boqol afartan iyo sagaal marka muslim tarjamadiisii xadiidku inuu hoos keena sidaasuu ka wadaa waana ku gar leeyahay ma dhammaadeen axaadiiii qabayska mise way socdaan weli hal xaba hadhay وxadثna qتaybaة بن سacيid can malik بn أنس فيma quri'a calayhi wxuu maalik lagu dul akhriya can sumay mowlى abi bakr can abi صالح السمان ذakwan can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul qaal nabigu wuxuu uhi man iqhtasala ruuxii maydha yowma aljumucati maalinka jumcada ghusla aljanaabati qabayskii janaabada qabaysta ama qabays lamida qabayskii janaabada qabaysta laba macnaa ku jira ayb fakaanamaa waxaad moodaa xagga ajirka qaraba waxbaan ka booda uma raaxa kadibna caraabo bimacnaa dhaqaaqa raaxa huna alrawaax wa addahaab addahaab wey tegitaanka maa loo uma raaxa kadibna jumcada aada waa qabaysa jumcadii buu aaday fakanamaa qaraba badanatan inuu neef geela la baxay oo sadaqaystay qaraba ay tasadaa inuu sadaqaystay buu lamid yahay xagga ajirka badanatan neef geel ah waman raaxa ruuxii aada jumcadii fi saaca aaniya saacaddii labaad fakanamaa qaraba baqaratan neef lo inuu ilaahay u sadaqaystay oo ilaahay u hormarsadaad moodaa waman raaxa fi saacati aalia loodka saddexaad ninka ku biirana fakaanamaa qaraba kabshan wan nin bixiyey buu la mid yahay fakaanamaa qaraba ay tasadaqa kabshan wan aqrana weliba geesa waaweyn geesa la baxay wan sumal oo geesa waaweyn oo geesaha bannaanka dhigtay ila wanka wananka waa ka wen yahay waman raaxa fi saacati araabica saacadda afraad ninka soo-ada jumcadana fakaanamaa qaraba dajaajatan digaag inuu la baxad moodaa neef adhama iyo digaag riwaayada nasaa'i waxaan ku maray inay udhaayso neefka aiga ah iyo digaagta waaa udhaaysa baa baashan boolabka la yidhaahdo cagaa barafsan mataqaana biyaha ku dabaalata xoogow digaagta ka yar weyn boonlab baa taa la yidhahdaa balamboole iyo boonlab way kala duwan yihiin shimbiraha mataqaanana waa iska soo ruxlayseeni balambooladu middan cadcadee madaxaru dhuuban ee loda daba socota ee kabajaanka waxay xooluhu duuliyaan caydhsata wey ee gudgudan afka gududan ee qoorta dhaadheer boolnabkuna middan cagaha barafsan ee biyaha ku dabaalata wey soo kala taqaanaan afka ballaadhan afka yaambadaa leh labadaasay kale yihiin middan dhudhuuban digaaggaa waa ka fiicanba laakiin tan waaweyne boolnabka la yidhahdo digaagga ka weynta fakaأnamaa qaraba baطatan digaagtana waxaa ka sii dambe riwaayo ah cusfuuran shimbir yaryaraydoo kale laakiin riwaayadka shuduud baa ku jira waa inaga soo fakaأnamaa qaraba dajaajatan digaag inuu la baxay ninka saacadda afraad waman raaxa fi الsaacati الkhaamisa saacadda shanaad ninkii asagu yimaadana fakaأnamaa qaraba inuu la baxaad moodaa baydatan ukun faإida kharaja اlimaamu imaamku markuu soo bixi mimbarka uu tago xadarat اlmalaa'ikatu malaa'igtii bannaanka taagnayd ee dadka qoraysay hebel xilligaasuu socda diiwaanka gelinaysay yastamicuuna dikra khudbaday dhegaysanayaan intaa wixii ka dambe cidna qori la qori maayo isaga u taallaa maba xisaabsanaba ka asagu marka ninka baryahan uu kun helaa yaaba dadaalayba inta badan waxaa weeye malaa'igtu maray meesha ka soo dareertay baa nimaadnaaba ilaahna asturo fa idaa kharaja alimaam imaamku markuu soo bixay uu mimbarka soo aaday iyo khudbadiisa xadarat ilmalaaikatu garbaha sarayd ee xafada wax qoraysa mee waa malaa'ig dikriga inay qorto iyo dadka maalinka jumcada ay diiwaangeliso xisaab intay xidhaan e, e, inay tagaan loogu talagalay yastamicuuna adikra ay alkhubata khudbaday dhegaysanayaan <clears throat> axaadiis badan baynu ku marray baabka masaa'ilka ugu muhiimsan on laisku hayo waa masaladaas masalada ku saabsan jumcada qabayskeeda wey jumcada qabayskeeda qodobka koowaad waxaan leenahay horta qabayska ma salaada jumcadaa iska leh mise maalinka jumcadaa iska leh waa ra'yi meeshu ku jira axaadiista hadda waxaa idinku cadda idaa araada axadukum an yaأtiya اljumucata falyaqtasil man jaءa minkum اljumucata falyaqtasil axaadiida qaarkoodna waxaa ku jiray oo axaadiida waxay tusahayeen in qabaysku uu leeyahay oo lagu talagalay jumca soo aadidda salaad soo aadidda oo qabaysku uusan ka dambaynaynin salaadda ee uu ka horaynayo looguna talagalay salaadda in lagu yimaado si nadiifa ah, ood carfaysood udgoon tahay axaadiidta qaarkood waxaa laga fahmayaa qabayska waxaa iskale maalinkee salaadu ma laha sida alguslu yowma aljumucati maalinka jumcada in la qabaysto u fiirso maalinka jumcada in la qabaysto waajibun calaa kulli muctalimin low annakum taahartum liyowmikum haada guslu yowma اljumucati waajib calaa kulli muctalimin xaqun lilahi calaa kulli muslim an yaktasila fii kulli sabcati ayaamin maratan oo jumcada ahayd axaadiida nooca qaybka waxay kutusahayaan qabaysku inuu leeyahay jumcada oo maalinka ah inuu leeyahay oo lagu talagalay yowm اljumca oo salaada aysan lahayn walidaalika wadaaddaha waxay yidhaahdeen saad iskaga joogto haddaad bacda casr iska qabaysato ajirka waad helaysaa adoo dhidisan oo shiirahaya ayaad ummaddii la tukata oo lagu dhibsanhayo casarkii markaa intaad seexatay soo kacday aad ka qabaysatay xadiidka waad ku dhaqantay bay leeyihiin waxaan ibnu xasam addaahiri anina warkaa qaba mana arag weligiina meel cidlo ayuu ka buskiciyaa iyo meelaan loo joogin axaadiistaa mutlaquu ku dhegay axaadiista caddaynaysa in loogu talagalay qabayska in laysku nadiifiyo oo jumcada adoo carfay aad timaado uu garab maray wuxuu leeyahay ninkii jumca usoo qabaysta waa waa dhagdhag buuhi ninkii kadib qabaysta waa dhagdhag qoraxdu intaysan dhicin markay soo baxdo qoraxdu ilaa ay ka dhacayso xilligaa dunta qabaysta soo guleh wuxuu garab maray axaadiistii cadcadayd buu garab maray qaacida usuuliyaa jirta almacnaa macnaha yani xikmadda iyo cilada naska almacna ida kaana macluuman biqaطcin aw bidannin faاtibaachu أwlى min mujaradi itibaaci اlalfaad nas baa ilaahay subxaanaه wa tacaala aayad qur'aanaad yaa timid xadiid baa yimid xugun bay xambaarsan yihiin amar fariin diineed bay labada nas xambaarsan yihiin aayadda iyo xadiidku xukumkaasi xikmada iyo ujeeddada looga golleeya haddaad fahanto oy ujeeddadaasi caddahay bannaanka taallo si yaqiina ama male xoog badan ah macnaha in la raacaa waajiba oo ka munaasabsan in lafdi iyo xaraf aad iskaga dhegto almacnaa ay alxikma ida kaana macluuma biqaطcin aw bidannin faاtibaachu أwlى min mujaradi itibaaci اlalfaad sidanoo kale wey axaadiia tilmaamaysoo dhan in jumcada loo qabaysto waxay kuu sheegeen xikmadda iyo ujeeddada laysu faray in la qabaysta maxay ahayd kulankaa iyo jamaacada aad ka qaybgeshid adigoo nadiifa oo muslimiintu aan ku dhibsanaynin aduguna aan isdhibsanayn idan macnihii bannaanka yaale waa macno daahira waa xikmo bannaanka taale bal macluumatun biqaci laa bidannin low annakum tatahartum liyowmikum haada war ninkiinu jumcada imanhay wuxuun hays soo qabaysto oo hays soo nadiifiyo udgoon wuxuun ha soo marsado oo man ataa minkum اljumca idan alxikmatu min tashriici min mashruuciyat اlghusl maxay ahayd altandiif wاطahaara soo ma ahayd idan macnaha in la ilaaliyo la raacaa ka munaasabsan in lafdi ah huslu yowm اljumca lagu dhago siduu u yeelay ibn xasm aلظaahiri marka qacyada meel ku qorta iska xifdiya ayb masalada haddaan ka tago masale labada soo raacda qabiiska jumcadu ma waajiba mise waa sunno ibn cabdilbar wuxuu soo geliyay ijmac culamaai اlmuslimiin qadiima waa xadiiثa inuusan fard ahayn oo waajib ahayn ibn cabdilhaadi baa ku qoslo wuxuu yihi meel cidlo ku dhuftay oo toogaan u hagaagin buui wadaaddo dhammadna baa oo aad caydhsaday waa masale khilaafiya waa masale khilaafiya jumhuur ahlicilmi waxay u badan yihiin salafan wa khalafan qabayska maalinka jumcada inuu sunno yahon waajib ahayn adiladu laakiin waxay tilmaamaysaa inay inuu waajib yahay adilada ku timid baabka saa darteed wadaadkii mudaqliciid ahaa alfaqiih kitaabkiisa eh, eh, eh, alkaam fii hari cumd alaxkaam markuu sharxahayo wuxuu yidhi ta'wiilaadka ay ku dhufteen jumhuurta axaadiiثani waa baciida bal bacduha mustakrahun adilada wujuubka daliil mucaarada haya ma hayuu yidhi iskaga tegey waa nin aad isu ilaaliya saaxiib ixtiyaadaad ah hadalkiisa kontorola isdhowra meel lagu baabaayo wa fiihi bucdun wa fiihi nadaru iska kaadhihi sidiina waa baailun laa asla lahu daciifun jiddan falaa yukhtaru bihi howlahaasuguma yaqaan marka siduu sheegay weeye siduu sheegay weeyo adiladu masalada qaabkay u tilmaantay iyo qaabka jumhuuru awileen way iskeeni ladahay isma keenayso hal daliilu adilada mucaaradayana ma jiraan qawaacidda baabkan waxaa weeye almru اlmuطlaqu lilwujuub amar mulaqa hadduu soo arooro oo ilaahay ka yimaado oo nabigeenna ka yimaado calayhi الsalaaة wasalaam waa in wujuub lagu xambaaro ida araada axadukum اljumca falyاغtasil ficil mudaaricu laamlamr la geliya waa sariixun fi اlamr waajibun xaqun lilaahi calى kuli muxtalimin calى kuli muslimin amar mulaqaa yimid waxaa asala in la yihaahdo qabayska jumcada waa waajib qaacidada labaad waxaa laisku ogaa daahiru nasi laa yucdalu canhu ila bidaliil naska qur-aanka iyo sunnadu waxay tuseen ee ka muuqanaya macnaha ruuxa muslimkae luqada yaqaana u soo degdegayaah lagama leexan karo ilaa daliilna ku tusa mooye nin walbo axaadiitan feeriya luqada carbeedna yaqaana waxaa u soo degdegayo dhibirkiisa ku dhiciya maankiisu qabayska jumcadu inuu waajib yahay daliil lagu leexiyo cadna lama hayo qaacidada saddexaad ee meesha taalla amarka waaba la sarfin karaa oo daahirka waa laga bixi karaa laakiin lafdi meel laga mara aan lahayn baa yaalla axaadiista dhexdooda ku yimid waajibun calaa kulli muslimin lafdu lwujuub hadduu kitaabkii ku yimaado iyo sunnada waa ka xoog badan yahay amarka caadiga ah lanna amarku wuxuu noqon karaa amru istixbaabin wa amru nadbin wa amru wujuub iijaab buu noqon karaa laakiin waajibun waa ka daran yahay ta'wiilkiisa waa meeshuu imdaqilciid waa ta'wiilun baciidun mustakrahun wujuub wixii amare yimidee cad waxay ku xambaara jumhuurtu waxay dhan waa amru istixbaabin wa nadbin wujuubkana waxay dheheen cala ta'kiidi baa laga jeedaa waa sunna mu'akada a ah laga wadaabay dheheen sunna la dhuujiyo wey sunna la dhuujiyo waxaa ku filan lahayd calaa basa in lagu daayo ama amar mutlaqa uu yimaado waajibun calaa kulli muxtalimin waajibun calaa kulli muslimin xaqun lilahi yakhtasila fii kulli sabcati ayaamin idan taas marka baciid bay noqotay baciid jiddan bay noqotay idan qaacidada ah الأمر المطلق waa للوجوب المعنى الظاهر من النصوص لا يؤول إلا لا يعدل عنه إلا بالدليل lafd اlwujuub ida warada fi الشhariicati waa in lagu xambaaro alwujuub alxaqiiqi oon ta'kiid iyo towkiid midna la aadin ta'wiilkiisuna waa baciid jumhuurtu maxay deliishadeen marka jumhuurtu axaadiia meesha ku jirta waxay u daliishadeen istixbaabka saddex daliil wuxuu muslim inoo sheegay baynu ku soo gaabsanayna daliilka koowaad wuxuu ahaa xadiidka ummuna caaisha ee ku saabsanaa sababka loo jideeyey laysuna amray qabayska jumcada muxuu ahaa dad xoogow shiiraya ama aan xoogow soo dhididay ayaa nabigu u yimid markaasuu maad usoo qabaysteen maalinkan isaga halkaasay ka bilaabatay nabigu ma amrin bay ku leeyihiin low tatahartum haddaad soo qabaystaan ka warraba soo qabaysateed waa bandhig cardi iyo taxdiid weeye xalitaa id anfici mayso falow sadaqu llaha lakaana khayra lahum oo kale wey falow sadaqu llaha lakaana khayra lahum walow aamana ahlukitaab tawxiidkii baa laga hadlay walow aamana ahlukitaaba lakaana khayra lahum war shayga wanaagsan in si la dhifan lagugu bandhigo ma keenayso inuusan waajib ahayn waan isfaanaan u malaynaya midda kale waxaa le waa aslu mashruuciya laga hadlay waa wixii asbaabtii keentay nabigu inuu jideeyey ahayd waagi dambe nabigu waa amar buu ka dhigay amar amarka aggeed oga leeanaysan taa marka waa daliilkan jumhuur casar bay ka dhaqaaqahayaan farahooda waa laga baxshay ila tahay maxaa inoo soo hadhay waxay dhaheen hawsha sayidina cumar iyo cumaan baa ku tusaysa qabiiska jamcu inuusan waajib ahayn oo waa ah maxay sayidina cumar iyo cumaan iyo masaajidka saxaabadu joogtay taabiciinta waxay isku waafaqeen qabiiska jumcadu inuusan waajib ahayn hadduu waajib yahay cumaan ow kac baa loodhan lahaa waajib saa oga tegi mayside intaad iska dayso cudurdaarashada guriga ku noqo soo qabayso aamuska uu sayidina cumar intaa ku daayey cumaanna uusan kicin ragga kale fadhiyana cahad ka hoos kacan la waayey waxay tusaysaa qabayska jumcadu inuusan ahayn waajib bay yidhaahdeen isxaab bnu rawiya ka jawaabay wuxuu idhi xadiidku u yahay qabayska jumcadu inuu waajib yahay gu yidhi waa runtii baan malaynaya wuxuu yidhi sayidina cumaan wuu sheegay inuu kusoo mashquulo kusoo dahay suuqii saaduu gurigu usoo gulo aadaankii maqlay waxaan weysaynba kama gaari karin qabiisku hawlo badan buu u baahan yahay biyo laguu iyo masquul fogoo la aaday iyo hawluu tuubooyinka idin furna ummaddu ma haysan la socda hadda biyaha ceel baa laga soo dhaaminhayaa waa inaad ugu soo dhaansata ama haween ay ku doonto ood sugto hawl saalan ma aha waxaa isu qabatay intuu weyse boobsi inuu salaadda ka gaadho aadaanka intii la aadaama la sugayna ma jirin waa la aadaami khudbaa bilaaban khudbadii reer banooma ahayn baashu ma dad ku nafgoynaysaanee soddonka daqiiqa ama saacadda aan ahayn khudbo kooban oo ilaahay ka cabsada oo daqiiqada iyo salaad bay saxaabadu yaqaaniin nabi maxamed ba alayh isalaatu wasalaam idan sayidina cumaan wuba isagaa sheegayba kamaba gaadhin buui suuqaan ku soo dahay waan mashquulay aan guriga soo aadayba waxaan maqlay aadaankiisa weysaan bobsiyey salaadaan ku soo orday diiqul waqti baa qabtay waxaa isu qabtay inuu qabiis ku mashquulo oy salaadu dhaaftay iyo inuu salaadii ka gaadho weysu ku gaabsado qodobka horta qodob dhaha buuri wuxuu ku dhacaa biاlcajzi laa waajiba maca alcajzi walaa xaraama maca daruuratin baadna dhihi jirteen qodobka labaad hadduusan qabiisku waajib ahayn buuri ku dhici kartaa nin muhaajiri ah oo xididkii suubanaha ah, oo da'daa ah ummad horteed in lagu fashiro shay iska bannaan in laga tago qabiiska waxaad tidhahdaan waa shay mubaaxa waa shay sunnaa waa laga tegi karaa waa lala iman karaa mimbarka amiirulmuminiin saaray inuu ruux muslima ku ceebeeyo ummadda dhexdeeda oo ku canaanto waxay tusaysaa qabaysku inuu yahay min awjab اlwaajibaat aaniyan wuxuu ninka la canaanhaya ma aha allowsahal kale waa maxay hor horta ninka taagan waa kuma amiir اlmuminiin xaggee saaraya mimbar ninka lacaanan la faxshire dhagah laga raacayna waa kuma akaabir اlmuhaajiriin ibnu taymiya waagay qolyihii shayaadiinta ashacir dhibahayeen qaadi ibnu jamaaca ashaafici baa la yidhi war intaan naga kale waxaan isku raacnay in la tacsiiro ibnu taymiya uu oo fatwun buusa wadaa reerki kale rogye wuxuu yidhi maad adugu qaadi oo nagu raacaan karbaashne meel culamay buu xoogo lagu canaantay ibnu taymiya waa nin caalima waa nin magaca leh isagoo kale waxaa ku filan keliya tacsiir iyo ciqaab iyo ganax ugu filan in ummadda horteeda culammai quda hortooda lagu xanaanto bes xabsi ma geynayo ulo laguma dhufanayo ereygaa keliya ku filan ummadda eh, hadda adagoo iska fadhi haddii saa lagu firiyoo lagugu soo jeediyo xerta ya inay weysadu kaa jabtaa halis ah na tamiso maa masaajid buuxa oo ansaar iyo muhaajiriin iyo taabiciin ka dhooban yihiin ayuu la baxay yaa amiir almuminiin oo dhegha laga raacay sayidina cumaan iyo cumarba waxay qabeen iyo saxaabadii meesha fadhideen inuu qabiisku jimicdaa waajib yahay qaabkay u dhaqmeen baad arkaysa yaa ku tusayay buu asolkaasuu ka baxay cumaanna cudurdaar buu sheegto diiqu lwaqti waxaa isku qabtay fawaatu ljumucati iyo iyo fawaatu lghusli wuxuuna rajaxay uuna cudurdaartay intaa waxa ka badan inaad u raadinaysaan qabiis jumca waajibnaysu muxuu yahay buui isxamdu raahooyo waa ku garleeya aad moodaa dhanka kale baashu u dhacday xadiidka qaabkaasaa looga jawaabay waxaa kaaga fiilanta waa waaqacatu caynin laa cumuuma laha waqaa'ic اlacyaan baa le fi اlusuul laa cumuuma laha dhacdooyinka dhacay nawaasisha ah ilaa la helo qaraa'inta iyo qaabkay u dhaceen oo dhammaystiran lama xujaysto lama xujaysto ninka la odhan jiray juwayni muxuu yidhi wاlqaraa'inu laa tunqal qaraa'inta lamaba soo guuriyaba saa darteed ashahdu yara maa laa yara alghaa'ib ayib xadiidka ugu roon ee jumhur aan ficila wuxuu xadiidkii samura min طariiqi xasan albasri can samura man tawada'a yowm اljumca fabiha wanicmat waman iqtasala faاlghuslu afdal xadiidkaasoo ugu roon xadiidka intuu maqashaga ku filan wuxuu yidhi xadiidkaasi wuu lahay laakiin axaadiista baabka ku timid kuma gaadho laa dilaalatan walaa hubuutan xadiidku waa macluulun bilinqiaaci wاtadliisi wacadam اsamaaci yuu yidhi waa runtii laakiin war badan baa hawshaas ka jira xasan albasri baa la tafaruda xadiidka can samura samaacu xasan albasri can samura khilaaf baa ku haddii la wuu ka maqlayna wuu cancanayo waa mudlisna waa la yidhahdaa waxaa kaloo la sheega maya waa dadlisma lehe yursilu irsaalan khafiya saydun ha noqotay xadiidkaasaa ugu roon xadiidkaasna cinda jumhuurmuadiiin waa aciif cinda jumhuurmuxadisiin waa daciif wadaadaa xoojiya waynu ku soo marray suna waad garanaysaan asaga laftirkiisu afdaliyuu ka hadlaa la yidhi afdaliya man tawada'a fabiha ونicmad laftirkeeda ku haysanaa baa layidhi وman اkhtasla faاlغuslu أfضل idan xadiidkaas markaan leyna waa ismucaaradayaan labada xadiid waxaa sharda inay ka siman yihiin xagga dilaalada iyo xagga sugnaanshaha axaadiista baabkan ku fi saxiixan ku timid oo axaadiis shib mutawaatira xoog badan dilaalatan wa hubuutan xadiidkana waa fiihi kalaamun fii hubuutihi cinda jumhur maxadiina waa ضaciif idan jumhuur ahlicilmi qaabkay wax ku dhiseen waa laga xoog badan yahay jamaaca min asaxaabana qaba waajib yahay xataa inuu yahay waajib oo diibku yahay waajib abu ka sugan tahay min asaxaaba sidaa ku tegay intaasaynu kaga tegaynaa idinku marka waxaa weeye qabiiska asaga ah ee ha dadaalo yaan la fududaysan waxbaan ka iloobay gusluljanaaba iyo guslu yowm aljumca isgeli mahayaan isma gelayaan midlo gooni baa loo qabaysanaya waa laba qabays oon isku maqsuud ahayn midna waa qabays liلtandiif wاlcibaada midna waa qabays lirafci اlxadث اlأkbari aniga sidaasaan qabaa jamaca min alfuqahana waxay qabaan waa isgelayaan waa laba cibaado isku jinsi ah isku xugum ah waxaa un kala duwan keliya maqsuudkunbaa kala duwan bay leeyihiin axaabu laga wariya inuu isgelin jiray axadu saxaaba abu qataadana inuu kala diidi jira saxaabiga kala qaadi jiray baan taageersanahay mar haddii la yidhi way isgelahayaan isma gelahayaan kee roon ixtiyaatan cibaadada isma gelayaan ninkii kala qaaday waxba looma haysto ninkii laakiin isfangeliyey far baa ku godan marka marba hadday halkaaga istaagto xag kale loo wareegaa ijmaaci waa ii hadha ibn cabdilbar ijmaacaas waxaa la yidhi ibn cabdilbar lama xujaysa ijmaaciisu wa xadara naasixuuna abu cabdullahi almaqari kitaabta alqaacdo garanaysa min ijmaacaati ibn cabdilbar fa innahu mutasaahilun jiddan qowl jumhuur wuxuu u yaqaanaa ijmaac idan ijmaaca ninka soo guurinay maxaa an yakuuna muطalican wa an laa lahu aslun faasidun fii xikaayati اlijmaaci kaاctibaari ra'yi اljumhuuri ijmaacan sida ibnu jariir abari iyo ibn cabdilbar warkiisa marka iska daaya saa darteed ikhlaafki waxaa soo guuriyey hortii soo guuriyey ibnu mundir waxaa soo guuriyey mucaasirkiisii ibnu xasam waxaa guurinaya bacdahu abulkhaطaan alfasi xaafidka guurinaya nawowi cid walbaa guurinaysa nawowi hadda sharci muslim ku sheegaya khilaaf ka tahay masalada marka wax ijmac la yidhahda ma jiraan taa ayaan lagu mashquulin miyaga dhammaatay mise iyaga dhammaatay wallahu subxaana wa tacaala